assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin gudbinaysaa darsigii saddex iyo afartanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab qala almualifu raximah llahu tacaala baabu laa yustashfacu billahi cala khalqihi laa yustashfacu lama erga weydiisto billaahi ilaahay erga laguma dalbo calaa falqi khalqigiisa dushiisana laguma dalbo yani ilaahay inta erga laga dhigto makhluuqiisa looma dirsado saas way macnaha can jubayr bni mucimin jubayr ibn mutcim waxaa laga warinaya radia allahu canhu qaala inuu yihi jaa carabiyun in ree baadiya ayaa yimid ila nabiy sal lla lay slam nabiga ayuu u yimid faqaala markaasaa wuxuu yihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow nuhikat ilanfusu yani nafafyaalkii way daciifeen way macana weysan weyd iyo caatoobeen way caatoobeen wa jaaca waxaa gaajooday alciyaalu caruurtiina waa gaajootay wahalakat ilamwaalu xoolihiina waa baaba-een ee fastasqi noo roob weydii lanaa anaga yaani ilaahay roob noo weydii maxaa yili fa innaa anagu nastashficu waxaanu ergo weydiisanaynaa billaahi ilaah calayka dushaada inuu ilaahay erge noo noqdo oo nooga nooga ka ergeeyo yaanu kuweydiisana wanashfacu wanastashficu leh waxaanu erge weydiisan bika adiga cala allaahi alle adiguna inaad erge noo noqotood ilaahay noo aado yaanu kuweydiisan qaala nabiyu sal lla alay sl nabigu wuxuu yihi subxaana allah allaa nazhan oo wax alla waxaan u qalmin oo dhan ka hufan subxaana allah allaa nadhan oo hufan famaa yazaalu ma uun ka zuulin nabigu sal alla alay slam yusabbixu inuu tasbiixsanayo oo uu ku celcelinayo ereygaas xataa curifa ilaa laga gartay dalika arrinkaa fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejigooda ilaa laga gartay yani way dareen qaadeen ilaa wejigooda yani isbeddel laga gartay ayuu nabigu sal ly slam ku celcelinayay uma qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam wayxaka ooggaage od inkaarme oo kale wey atadri ma ogtahay mallah alla wuxuu yahay mataqaanaa ina sha'na allahi ilaahay arrinkiisu acdamu waa ka wan yahay min daka min dalika kaas hadalka aada sheegayso hadal ilaahay u qalmo ma aha in ilaahay erge laga dhigto makhluuqiisa loo dirsadaayo intaa alla waa ka wan yahay arrinkiisu inahu laa yustashfacu lama erga weydiisto bilaahi alle calaa axadin cidna looma erga weydiisto rawha waxaa wariya xadiidka abu daawuud baa wariyey abu daawuud iyo ibnu khusayma iyo ajuri iyo rag fara badan baa xadiidka warinaya xadiidkuna sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira ninkii ohan jira maxamed ibnu isxaaq oo mudallis ah ayaa sanadkiisa ku jira meel uu ku caddeeyey samaac ama taxdiidna duruqda laguma hayo saa darada xadiidka waxaa ku jira tadliis ibnu isxaaq baa ku jira tadliiskuna xadiidku saasoo kale ku sameeyana waa daciif wey macnaha sanad ahaan xadiidku marka wuxuu leeyahay ama baabkao sheekhu u baabeystay laa yustashfacu billahi calaa khalqihi macnaheedu waxa weeye astashficu bika waxa weeye ergaan kuu dirsanaya ruuxa markaad cid uu weji kugu weji dhaamo oo uu agtiisa kaaga fiicaya markaad u dirsanayso oo dantaadii hawshaada usii dhiibanayso ayaa horta shafaacada la yidhaahda macnaha shafcigana asalkiisa waxaa laga keenay ladhida la yidhahda laba shay marka laysku lado ayaa shafaacada la yidhaahda macnaheedu waxa wey aniga cabsigaydii cabsigaaga intaad ku lamaaniso meeshaa ii geewey marka meeshaa ii geewey hebel erge iigu noqo oo iigu tag oo waxa iiga soo dhameen shafaacada saasa la yidhaha marka ilaahay subxaana wa tacaala hadalkan ah yani ninka acraabiga uu ku hadli doono sheekuna baabka uu ka dhigtay laa yustashfacu billahi calaa khalqihi macnaha ninkan acraabiga ah, reebaadiyaha ah yaa wuxuu ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala yaanu dirsanayna oonu erg ahaan u dirsanayna yaa loo dirsanaya ilahi subxana watacaala nebigaanu u dirsanayna sidaas bay noqonaysaa sal la alay slam oo macnaha waxa weye wuxuu ka dhigay ciddii ergooneysay yani waxa weeyaan waxa ay doonayaan usoo dhamayneysay inuu alla yahay subxana watacaala yuu wax kasoo dhamaynaya uu erge ahaan ugu tegaya nebiga salawatullahi waslamu caleyh waa macno marka dabagedisan way macno khaldan waayo nebigaa salawatullai wasalaamu caleyh ergo loo dirsadaa oo isagaa alla loo diraa subxaana watacaala uu ilaahay ducadaada iyo baryadaada baryadiisa intuu kugu lamaaniyo waxaad doonaysa ilaahay ku weydiiya subxana watacaala laakiin ilaahay makhluuqiisa inuu qaar ka mida aado oo hebel waxaa u dhamme yidhaah oo addoommada ilaahay wax u weydii yidhaahdaa waa macnaha aan dhici karin wey maana ninka reebaadiyaha marka macnuhu ku hadlay macnahaas wy maana ilahay subxaana watacaala nin yani uu wax uyani wax u raadsan oo makhluuqiisa kamid a ama ergo uu unoqonaya ma uu jiro macana waa boqorkaa buuxa ee awoodiisu buuxdo ee wax walba gacantiisa ay ku jirto ee loo wada baahan yahay isaguna addoomadiisa ka kaaftooma waayo sidaa daraaddeed lafdiga iyo macnuhuba waa khalad ayib can jumayrin marka laa yustashfacu billahi istashfaca bihi yani ba'daasi waxay gashaa ruuxa cidda ergada laga dhiganayo cidda la dirsanayo cidda la dirsanaye codsigaaga xambaaraysaa macnaha waxa weeyaan yaa ba'da la geliya calaaduna waxay gelaysaa cidda la aadayo cidda la aadayo ayay macnaha gelaysaa ee erga ergada loola tagahay ee wax in laga soo dhameeyo la doonayo marka laba macnoba uu ku hadlay midi waa midda horoo ilaahay erge ma noqdo oo erge looma dirsado makhluuqiisa looma diro ayib ta dambe ee macnaha dambe ee uu yidhi nebigow waan ku dirsanaynaa oo ergan kaa dhigaynaynaa ilaahay inaad erge noogu noqotaan rabnaa macnaha dambaa sax macnaha dambaa saxo nebiga salawatullai wasalaamu calayh maadaama uu ilaahay agtiisa addoommada wanaagsan ee rusushiisa ee fadliga badan uu ka mid yahay in ilaahay noo bari la yidhaahdo oo ilaah noo weydiy la yidhahdo oo ilaahay erge noogu noqon la yidhahdo oo cabsiga naga ilaahay u gudbi la yidhaahdo macnaheedu wax weeyaan sax wey macnaha macnahaasi waa sax saa daradeed nabigu kama hadlay sal alay slam ta hore eed unbuu saxay can jubayr bni mucimin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi jaa waxaa yimid acraabiyun mid reebaadiye ah ayaa ila nabi sal ly sl nabiga u yimid faqala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay oo nuhikat lanfusu nahyiga waxa la yidhahda macnaha dacfiga iyo tawardarada yani naftii iyo anfusta wuxuu ka wadaa aadamihii aadamihii waa daciifeen oo weyd iyo caafanimo iyo macaluul baa ku dhacday macana wa jaaca waxaa gaajooday alciyaalu caruurtiina waa gaajootay wa halakat ilamwaalu xoolihiina waa baaba-een abaara way macanaa abaara ku dhacay ee fastasqi noo roob dalab lanaa anaga ilaahay noo weydiiye inuu roobna siiyo macnahaasi waa sax oo ilaahay roob noo weydiiye ruux nool inaad ku tidhahda waa macno sax wa nebigu intuu noolaa salawatullahi wasalaamu calayh saxaabadu intay u yimaadaan bay dhihi jireen ilaahay noo bari inuu roobna siiyo waana tawasulka qaybihiisa banaan wey ruux nool oo aada waxoogaa yaro bidayso inuu ilaahay kaaga dhow yahay inaad u tagto tidhahdo ilaahay ii bari ama dan guudba loogu tago la yidhahda ilaahay noo weydii way banaan tahay nabigana sal lla alay slam way ula imaan jireen saxaabadu ridwan ullahi calayhim laakiin markuu nabigu geeriyooday kadib saxaabadiisii uu waxbaray ee culimada ummadda ahaa ee ugu fadli badnaa nebi maxamedna ugu jeclaa salawatullahi wasalaamu calayh tawxiidkana dadka ugu yaqaana iyo diinta oo dhan ba markuu nebigu geeriyooday geeriyooday kadib uma ayna tegin qabrigii nebiga intay tageen salawatullahi wasalaamu calayhi weli lama hayo in ay yidhaahdeen siday markuu noolaaba samayn jireen intay qabriga tageen mayna dhihin nebiyow ilaahay noo bari oo ilaahay wax noo weydiiy bal waxaa la hayaa in ay nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi intay ka wareegeen ay adeerkii cabbaas u tageen oo yidhaahdeen cumar bn khataab radi allahu canhu xadiidiisa nebigu markuu noolaa isagaanu ilaahay inuu noo shafeeco oo erge noogu noqdo oo wax noo weydiiyo ka dalbi jirnay haddana waa geeriyooday ee cabaasow meeshii nebigu sal lla alay slam iyo hawshiisii noo qaboo ilaahay noo bari inuu roobna siiyo cabaas markaasuu ilahay baryay subxana wa tacaala marka nebigu markuu geeriyooday kadib haddii qabrigiisa inta loogu tago siduu waaguu noolaa wixii la weydiisan jiray haddii loo weydiisan karo saxaabada nabiga sal alla lay wasalam qabrigiisii oo madiine ku yaallo oo isku meel ay joogaan mayna ka wareegeen cid kalena mayna ka aadeen cabaasna mayna u wareegeen waa ilaa caasiyiin bay noqon lahayd caasiyiin bay noqon ixtiraam darrada heerkaa gaadhsiisan kuma jirin saxaabada nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh heer ay ka wareegaan nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi oy cid kaleeto oo saxaabadiisa ka mid wax u raadsadaan isagooy u banaan tahay inuu inay isaga aadaan waxaan dhici karin wey maana waxaan dhici karin wey mar hadday ka wareegeen arrintaana ay isku ijmaaceen oo ay mid mid ku khilaafay uusan jirin waxay kutusaysaa marka inaysan banaanayn nebigu markuu geeriyooday kadib salawatulli wasalaamu caleyh in erge la weydiisto oo shafaaco la weydiisto oo ilaahay wax iga qaban la yidhaahda inaysan banaanayn yani waxa weeyaan laakiin dadka nool dadka nool waa banaan tahay oo xadiista nabiga sal lay slam baa kutusaysa saas way macana sidaa marka leeyahay ma aha in nabiga sal lla alay wasalam yani waxa weeyaan xuquuqdu mudnaa iyo fadligiisii iyo wanaagiisii iyo meel lagaga dhacay ba markaba waxaa loo rogay marka saa la yidhaha nebigii baa la yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh yani waxa weeyaan waxba ma qaban karo waxba ma aha ruux caadiya dhaama saasaa markaba loo rogaya sharciga nebi maxamed baa laga soo gaadhay salawatullahi waslamu calayh innagana waxaan ku qasbannahay meel alla meeshuu maray inaan marno meel alla meeshuu ka leexdayn inaan ka leexno nebi maxamed kadibna salawatullahi wasalaamu caleyhi saxaabadiisii ummaddan ugu fadli badnayd ee isaga cilmiga ka qaadatay ee uu ina amray inaan raacno ayaa jidkooda la maraya isagu jidkaasuu maray saxaabadiisuna jidkaasay ka dabamareen saasu isaguna dardaarmay ninka marka nebi maxamed ku weyneynahayo oo ku qadarinaya wuxuu reebay waa caasinaya haddana waxbaan weyneynayaa buu le waan qadarinayaa buu le meel buuna kaga dhacayaa nabiga salawatullah waslamu aleyh sharcigiisii buu khilaafaya marka sharcigiisa ood raacdo ayaa jacaylka nabiga salawatullahi waslamu caleyh sharcigiisuna waxa weeye tawasulka banaan qeybihiisa waxaa ka mid a inuu ruuxu ruux nool uu ku tawasulo shafaaca iyo ergo ilaahay noogu erge inuu yidhaahdo laakin amwaadda dhibatay maya lama ogola haddii nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi ayna saxaabadu erga weydiisanin iyo shafaaca iyo tawasul toona markuu geeriyooday kadib hadda nin kasta oo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh aan ahaynna waa ka seexan jira ama adigu weli ku magacaw ama awow ku magacaw ama sheekh ku magacaw waa la mid wey macana ayib fastasqi lana ilaahay noo nooga roob roobtalabo roob noo weydiiy fa innaa anagu nastashficu erge ahaan er, waxaanu ergo weydiisanaynaa bilaahi alle calayka dushaada macnahaas waa macnaha qalbi ilaahay baanu erge ka dhiganoo dirsanaynaa adaan kuusoo dirsanaynaa wa inuu danaha naga iyo ujeedadanada nooga kaa dhameeyo yaanu usoo dirsanayna oo ma ilaahay baa cid noo dirsadaa ma ilaahay baa erge laga dhigtaa acraabiya waad khaldan tahay wey wa wanastashficu ergaanu weydiisani bika adiga calallaahi alla dushi inaad noogu ergooto macnaha dambaa saxa marka inaad ilaahay noogu tagto ood noo weydiiso oo aan waxaan rabno aad macnaha noo weydiiso taasaanu kaa codsanayna macnaha dambe waa sax wey maadaama nebigu nool yahay markaa salawatullai waslamu aleyh uu la hadlayo yani shafaacadaas ama shafaaca weydiintiisu waa sax wey ayib fa qaala nabiyu sal lay slam nabigu wuxuu yihi yani aakhare markii la tagana nabigu sal lay slam shafaacadiisa weyn aakharay taallaa macana aakharay taallaa waxa la diidan yahay ruux adduunka jooga nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh inuu yidhaahdo nebi allow shafaacan ku weydiisanaya ilahay baa shafaacada kulligeed uu gacantiisa ku jirtaa qul lilahi shafaacatu jamiican waynu soo marnay shafaacada dhan ilahay gacantiisa ku jirtaa subxaana watacala nebigu marka salawatullahi waslamu aleyh aqre marka la tagana wuu ergeyn doonaayo wuu shafeeci doonaa shafaaca shafaacada weyn ee makhluuqaadka oo dhan iyo shafeecooyin kaleo khaasay uu shafeeci doonaa nebigu sal ly slam laakiin waxaa khalada ah in la yidhaahdo nebi ow ii shafeeco isaga la weydiistaa khalad in ilaahay la weydiisto wey subxana watacaala ayb faqala nabiyu sal lay sl nabigu wuxuu yihi subxaana allah ilaahay baa nazahan subxaana allah ilaahay baa nazahan yani hadalkaa ah inaa nastashficu billahi calayka hadalkaasuu nabigu sal lay slam ilahay ka hufaya waa hadalan ilaahay u qalmin hadal qallooca wey macnaha oo waxoogaa ay ka muuqato yani habboonaan la-aan baa ka muuqata famaa yazaalu muusan ka zuulin nabigu sal lay waslam yusabixu inuu tasbixsanayo oo ku celcelinayo subxaana allah xataa curifa ilaa la gartay dalika arrinkaa fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejiyadooda ilaa laga gartay yani dareenka ay qaadeen nebigay ka garteen salawatullahi wasalaamu caleyh ayaga markay garteenla dareenkii bay qaadeen wejigooda marka tarjamay uma qaala wuxuu uhi nabigu sal lay slam wayxaka inkaarme atadri ma ogtahay tahay mallaahu war alla wuxuu yahay ma taqaanaa ilaah aqoon daridaa wey macnaha ma ilaahay baa addoomadiisa loo dirsadaa ina sha'na allaha ilaahay arrinkiisii xaalkiisu acdamu waa ka wenyahay min dalika arrinka inuu addoomadiisa qaar ka mida erga ugu tago ilahay arrinkiisu waa ka wenyahay inahu laa yustashfacu erge lama weydiisto bilaahi ilaahi calaa axadin cidna dushiisa erge looma weydiisto cidna looma dirsado ilaahw erge iigu tag ilahay lama yidhahdo subxana wa rawahu abu daawuud baa wariyey macnaha waxay ka dhigan tahay oo kaleto walilahi almathalu laclaa tusaale macnaha tawdiixi ah adoo mid miskiin oo meelaha jooga oo kaleeto intaad u tagtay madaxweynaha u tagtay aada tidhi oo kaleeto hebel iigu tag hebel iigu tago dantaasaan kaleeyahay iiga soo dhamey soo darro kuma ah hadal anshuxuma ah waay mid raciyadiisa ka mid oo faqiir oo isaga mulkigiisa hoos yimaado oo siuu doono ugu talin karo oo hadduu doono xidi karo oo xoolihiisa ka qaadan karo amar uu siiyo keliyata ku filan haddaad tidhaahdo erge iigu tago bal ninkaas wax iiga soo dhameen madaxweyne haddaad ula tagto maxaa lagaa fahmaya inaadan qadarkii iyo awooddii madaxweynahaba aadan ixtiraafsanayn lagaa fahmi maayo saasun baa kasoo baxay hadalka marka kaasoo kalea ka muuqda walilahi almathalu laclaa laakiin waa tusaale tawdiixi awa ah cidda boqortooyada buuxda iyo awoodda buuxiyo mulkigiisu gacanta ku jiro mid faqiir oo waxba haysanin oo miskiina looma dira wy maana oo wax iga soo dhameen lama yidhaha hadalka caraabigu saas wey marka fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koowaad waxa weeye inkaaruhu nabiga diidadiisa salawatullhi wasalaamu caleyhi calaa man cid dusheed uu inkiray qaala yidhi nastashficu billahi calayka nebi oo allah nuu ergo weydiisanoo inuu noo ergeeyo calayka dushaada nooga ergeeyo athaaniyatu masalada labaad waxa weeye taayuruhu isbedelkiisa tagayuran isbedel uu isbedelay nebigu sal ly slam isbedelkaasoo curifa la gartay fii wujuhi asxaabihi asxaabtooda wejiyadooda laga gartay min hadihi lkelimati kelimadaa xaggeedana uu iska bedelay yani maqalka uu kelimadaa maqlay ayuu nebigu isbedelay sal lay slam maxa yili haduu cadhoodo wejigiisaa laga garan jiray nebiga sal ly slam marka wuu isbedelay isbedel weliba saxaabadiisu dareemeen oo iyaguna isla bedeleen buu nabigu isbedelay sal lay waslam aad buu nabigu sal lay slam waxyaalaha munkaraadka ah iyo hadallada xunxune sharciga khilaafsan markuu arko waa ka xumaan jira nabigu aad buu uga xanaaqi jiray salawatullahi waslamu caleyh uma dulqaadan jirin ahalidatu masalada saddexaadi waxa weeye annahu nabigu lam yunkir calayhi ma uusan ku diidin qawluhu ninka odhahdiisii muusan ku diidin nastashficu billahi bika calalahi nastashficu bika adaanu erge kaa dhagaynaynaa nebigu calallaahi alla dushiisa erga kaaga dhiganay adaanu ku dirsan oo inaad erga noo noqotood ilaahay aad baahidanada noogu geysood noo weydiiso wax yaanu kuu dirsanayna taas lama diidin maxayl waa banaan tahay macanaha way banaan tahay waxaa kaleeto nebiga khaas kuma ahe salawatullai wasalaamu caleyh cid walba oo fadli iyo wanaag la midayo oo noolo ah haddana nool oon geeriyoonin ayay ku banaan tahay macanaha araabicatu masalada afraadi waxa weye atanbiihu baraarujin la baraarujiyo calaa tafsiiri subxaana allah subxaana allahi tafsiirkeedoo la baraarujiyo oo maxay tahay ilaahay baa waxaan wax alla wixii ceeb ah iyo dhimanaan iyo naqsi ah ilaahay baa ka hufan oo ka fog wey macnaha maxaa yeelay ninka acraabiga ah markuu hadal aan ilaahay u qalmin yihin yuu nebigu subxaana allah yihi macnaha subxaana allahi waxay meesha ka saaraysaa kaa acraabiga hadalku yidhi iyo hadallada la midkaa ilahi subxana watacala uma qalmaa way macana marka waa kelimo weyneyn iyo qadarin loo yidhaahdo alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye ana almuslimiina muslimiinta yas'aluunahu sal ly slam nabiga ah waxay weydiisanayaan alistisqaaa roob dalab inuu ilahay roob u weydiiyo roob u roob doono ayay nabiga weydiisanaya salawatullahi waslamu aleyh iyaduna waa banaan tahay oo waa kii cumar sameeyeyo iyo saxaabadii oo dhan oo wada jooga oo cabaas ay ku roob dalbeen cabaas ibn cabdilmualib saas bay macana qabriga nabigana salawatullahi wasalaamu aleyhi ay ka leexdeen oo ayna weydiisanin baabu maa jaa marka waa nolosha nabiga sal lay slam intuu noolaa wey baabu maa jaa wixii inuu baab u yahay fii ximaayati nabiy sal lay slam nabiga ilaalintiisa uu ilaaliyey xima tawxiidi tawxiidka seerihiisa iyo wasabdihi nabiga duuditaankiisa xidhitaankiisa uu xidhay uruqa shirki shirkiga jidadkiisa o dhan uu xidhay macnaha waxaa baabkan uu sameeyey sida uu nebigu sal lla alay wasalam u adkeeyey ilaalinta seeraha tawxiidka yacni xerada tawxiidka iyo mabda'a tawxiidka siduu nebigu uu u adkeeyey oo wax walba oo dhaawac u keeni kara uga ilaaliyey jid walba oo dadka shirki gaadhsiin karana nebigu u xidhay ayuu baabkan u sameeyey macana yani dadaal dheeraadu nabigu ku bixiyay salawatullahi waslamu caleyh maxaa yeelay tawxiidku waa asaaska diinta waay wixii qalloocsanaan isaga ku dhacda ama dhaawaceeda soo gaadhaaya waa diin la-aan wey lagama soo waaqsan karo wixii laakiin diinta inteeda kale soo gaadha oo diintaada qaybaheeda kale ku yimaadaay waa wax taqriiban laga soo kaban karo o laga soo yani wax way waaqsan karay ayib marka taasu u baabeeyeyo waa masalada la yidhaha sadu daraayica ka hortaga ila shareecadeenna waxay taqaanaa shaygu intuusan dhicin yaa taxadar laga qaato intaasoo dhacamood iyo intaasoo odood iyo intaasoo derbi baa laga sokaysiinaya oo shaygii difaacay shaygii difaacay waxaa la yidhahdaa marka sabdu daraa'ic baa la yidhahdaa ka hortag wey maana marka nebigu sal lla alay waslam shirkiga ku dhicitaankiisii lagu dhici lahaaba intaasoo taxadar oo ka sokaysa yuu sameeyey nebigu sal ly wasalam ayb maa jaa way yimid buu baab yahay fii ximaayati nabiy sal lay sl nabiga ilaalintiisa uu ilaaliyey xima tawxiidi tawxiidka seerihiisa uu ilaaliyey wa sadihi iyo xidhitaankiisa uu nabigu xidhay oo uu duuday uu gufeeyey macnaa duruqa shirki shirkiga jidadkood jidadkiisao dhan xidhidii uu nabigu xidhay salawatulai waslamu aleyh jid walba oo shirkiga oo dadkiga shirki gaadhsiin karana nebigu waa xidhay can cabdillahi bni shakiir waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala wuxuu ihi inalaqtu waan tegey fii wafdi bani camir qabiilka reer bani camirle wafdidoodii baan raacay ilaa rasuulilahi sal lay sl nabiga xaggiisaan aadnay faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi anta sayidunaa adigu sayidka negi baata nbiga markay nabiga u sal lay slam faqala nabigu wuxu uhi sal lay slam asayidu allahu sayidka buuxaay waa alle tabaaraka wa tacaala qulnaa waxaanu nihi wa afdalunaa ka noogu fadli badan baa tahay wa acdamunaa ka noogu weyn baa tahay tawlan yani xagga sharafka iyo weynanka fa qaala wuxuu yihi nabigu sal ly slam quluu ku hadla biqawlikum hadalkiina waxaad doontaan ma dhaha wey aw bacda qawlikum ama hadalkiina qaarkiiba iska dhaha walaa yastajiiranakum yuusan idin duufsanin oo idin jiidanin ashayaanu shayaan sayuusan idin jiidan rawa waxa wariyay xadidka abu daawuud bisanadin jayidin ayuu ku wariyey xadiidku waa xadiid saxiixa wey abu daawuud iyo nasaa-i imaamu axmed iyo keyrkood ayaa warinaya waana xadiid saxiixa wey macnaha nimankii reer bani camir la odhan jiray wafdidani waxay kamid ahay wufuudii nabiga u yimid sal ly slam sanadkii sagaalaad sanadka la magac baxay caamul wufuud wafdiyadii qabiilooyinka ka socday ee nabiga u yimid sal ly slam bay kamid ahaayeen ninkan marka cabdullahi bnu shakiir ayaa la socday wuxuu leeyahay nabigaanu dhimi sal lay slam markaasa waxaan ku nidhi sayidka negi baa tahay sayidka negi baa tahay markaasaan nidhi ayuu nebigu wuxu uhi sal lay slam ilaahay baa sayid ah sayidka macnaheedu waxa weeyaan waa ruuxa weyn ee sharafka leh yani tilmaantaas ayaa sayid siyaadada la yidhahda nebigu marka sal lay slam wuxuu yihi sayid waa alle saasuu yihi macnahaba waxaa laga garanayaa in uu nebigu u diidan yahay dadka in sayid la yidhaahdo macnaha culimada qaarkood baa ka fahmay xadiidka waxaa jira marka axaadiis uu nebigu sal alay slam uu ku tilmaamayo iyadoo sayid makhluuq lagu magacaabay isaga laftiisaa nebigu isku tilmaamay sal alay slam ana sayidu waladi aadama walaa bakra caruurta aadan u dhalay ayaan sayidkoodii ahayd faanna ma aha buu nebigu uri sal lay slam ninkii la laodhan jiray sacd ibni mucaad waa kii nebigu saxaabada markii isagoo dhaawaca la keenay oo dameer saaray ah. qumuu ilaa sayidikum faanziluuhu waa kii dhihi jiray sayidkiina isu taago soo dejiya marka axaadiis baa kutusaysa in sayid la odhan karay sayid la odhan karay nabiguna sal lay slam xadiidkan markay sayid ku tilmaameen oo isaga sayid baa tahay dhehel sayid waa alle buu ku yidhi sayid waa alle ku yidhi culimada marka qaar ba xadiidka labada xadiid axaadiistaas sibay ku jamciyaan qola waxay yidhahdaan nebigu sal lla alay slam xadiidkan uu ku diidan yahay in sayid lagu yidhaahdo waa laga fiican yahay waa sida laga fiican yahay wy macanaa karaahiya ku jirta macnaha oo diidani waa karaahiyo ee diidadii taxriimka ahayd ma waa si laga fiican yahay khilaafu lwlaa bay culimadu yidhahdaan waa sida laga fiican yahay in axaadiistaa kaleeto ee ana sayidu waladi aadam iyo yani qumuu ilaa sayidikum iyona waxay kutusaysaa aljawaaz inay iska banaanta way banaan tahay laakiin waa laga fiican fiicanya xadiidkana dul joognana wuxuu kutusaya in laga fiicanya ila wax badan oo banaan laakiin laga fiican yahay baa jira ayib oo shay kaloo banaan baa ka fiican way macanaa in laga tagaa ka fiican oo laga daayo culimada qaar waxay leeyihiin ma ahe xadiidkani waxa weye markaad ruuxa la joogto in aad ku tidhahda sayid baa tahay oo ammaan ruux ku hor joogood ammaantay kutus axaadiistaa kalena waxay kutusaysaa ruux kaa maqan oo ruux kaa maqan waa la dhihi karaa ibnu cuthaymiin sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay xadiidkani kumaba tusayaba diidaba kuma tusayo nebigu inuu diidayba kumaba tusayaba maxaaba la jamcin axaadiistaba wax khilaafaba ah kama dhexeeyaba iskama hor imaanaysa axaadiista oo sayna isaga hor imaanaya nebigu sal lay wasalam muusan dhihin sayid ha igu dhihina ee wuxuu yidhi sayidnimada buuxda ilahay baa iskale subxaana watacaala saas way haddii lagu yidhi sayidnimada buuxda ee kaamilka ee dhammaystiran ilaahay baa iskale macnaheedu mid isaga u qalanto oo addoonnimadiisa u qalanto muusan diidin nabigu sal lay slam saas daraaddeed ba xadiidka akhirkiisa wuxuu yihi quluu biqawlikum aw bacda qawlikum hadalkiina iska dhaha iska dhaha buu nabi ui salawatullah waslamu aleyh marka wax diidaa ah kama muuqato hadday diidda ku jiri laha xadiidku bay axaadiista kale iska hor imaan lahay laakiin diidaba kama muuqato sayidnimada marka nebigu sal lay slam iyo makhluuqa lagu tilmaamayo iyo midda ilahay waa kala gedisany sayidnimadu sayidku waa ismun min asmaa illahi magaca ilahay magacyihiisa kamida waay ilahay magacyihiisa kamida waay waa tilmaan ilahay tilmaamihiisa kamid o yani sudadka waxaa la yidhahdaa sharafka iyo weynanka la yidhahda cadamada la yidhahda iyo dhamaystirnaanta marka samad oo kale de isku macnodhow yihi marka ilaahay baa sayid ah sayidnimada ilaahay marka waa mid buuxda oo kala dhimane ta makhluuquse waa mid kala dhiman saasay ku kala gedisayn maana sayidnimada mar hadduu marka sayidnimadu sidaa tahay waxaan la ogoleyn in munaafaqa iyo gaalka sayid uu yidhaha nabigu sal ly slam wuxuu yihi laa taqulu lilmunaafiqi sayid munaafiqa sayid haku odhan maxaa yeele haddaad sayid munaafaqa ku dhahdaan ilahay baad ka caraysiiseen bu nabig uri salawatullah waslamu caleyh saas maana aada bay hadda u badan tahay weliba dadkan dawladaha iyo yani dawaawiinta dawladaha iyo idaacadaha dawladaha iyo kulli gaalada markay ka hadlayaan kelimatu sayid baa loo isticmaalaa kelimatu sayid hadda waxay ku jirtaayo inta badan isticmaalka hadda loo isticmaalaa mist oo kale isticmaalaan ingiriiska mesa mist ay ka ayaa kelimatu sayid la geliyay marka gaalkii baa lagu dhihi munaafiqii baa lagu dhihi faajirkii baa lagu dhihi nin walbaa lagu odhanaya macana ma banaano marka oo nabigu waa diiday salawatullahi waslamu caleyh sayid ilahay unbaa ah ruuxa haddii sayid lagu tilmaamayo ruux u qalma waa inuu yahay oo saalixa oo ilahay diintiisa ku toosan saas waa inuu yahay macana waxaanu ku nidhi bu ihi midda labaad nebi a noogu adaa noogu fadli badan oo noogu weyn tawlan qawlka luqada carabiga waxaa la yidhahdaa xagga hodontinimada waa la yidhahda hodontinimada waa la yidhahda waman lam yastatic minkum qawlan an yankixa lmuxsanaati lmu'minaat hodontinimo ruuxii ku awoodi waayo inuu haween horta a guursado marka qawlka hodontinimo waa la yidhahda alghina waa la yidhahda waxaa kaloo la yidhahdaa qawlka waxaa kaloo la yidhahdaa macnaha cadamada weynankana waa la yidhahda ayib markaasaa nabigu wuxuu ihi salawatullai wasalaamu caleyh waxaad doontaa ma ku hadla hadalkiinaa iska dhaha ama hadalkaa qaarkiiba dhaha laakiin shaydaan yuusan idin jiidanin bu nabig sal lay slam laa yastajiranakum shaydaanu shaydaan yuusan idin jiidaninoo hadalkaasi hadda waa iska banaanya hadalkaad tidhahdeen waa hadal iska banaan laakiin shaydaan intuu idin qabsado oo hadalkaas aad tidhaahdeen idinku soo gabado yuusan xumaan kalo ka weyn idinku jiidani wey macana uusan sabab unoqonin hadalkaasi hadallo kaleoo ka waaweyn inaad tidhaahdaan oo shaydaan yuusan idin duursanin saasuu nabigu ku yuri salawatullah waslamu caleyh macnaha markii aada ruuxa saa u ammaanto aad tidhahdo sayidii iyo afdalu nnaas iyo acdamu nnaas waxaa ka imaanaya oo macnaha ka soo baxaya in berrito aad xuquuq uusan lahayn gaadhsiiso meel uusan joogin inaad geyso ood kor usii qaado ayaa ka imaanaya marka shaydaan yuusan idin duursanin macnaha shaydaan yuusan idin jiidanin oo xumayuusan idin jirin xaggee marka laga qaadanayaa tarjamada ah ximaayatu xima tawxiid waxaa laga qaadanayaa hadalkaasi waa banaaya laakiin waxaa laga yaabaa inuu sabab u noqdo oo uu jid u noqdo shirki iyo gaalnimo inuu idin gaarsiiyo marka dambe oo acdamunaa iyo afdalunaa iyo amaantaas ammaantaasaad u wado marka dambe hadal aan munaasab ahayn inaad u adeegsato makhluuqan aada ugu dhawaaqdo ayaa laga yaabaa macna saas daraadeed buu nabigu udiiday sal ly waslam waa barbadiya ammaantaas sidaasoo kale loo diiday ammaanta nabigu waa diiday sal lay slm ruuxa kula jooga inaad ammaanto qad qatacta cunuqa saaxiibika saaxiibka luquntiisii waad goysay buu nabig sal lay slm qolyaha wax ammaana haddaad aragtaan wejiga carabka ka sayra buu nabigu sal lay slm lama ogolo marka ammaantu waxay keenaysaa ruuxa hortiisa aada ku ammaanto kibir iyo islaweynan iyo qab inuu galo qabkaa iyo islaweynankaasina wuxuu keenayaa isagiina mahlake iyo halaag buu rid dadkiina inay xadgudub ku sameeyaan oo uluwi ku sameeyaan tawxiidkii aa dhaawac halkaa kasoo gaadhaya marka saas man ayib indalaqtu waan tagay buui fii wafdi bani caamir wafdidii reer bani caamir xaalaan ku dhex jiro ilaa rasuuli lah sal lay slam ayaan aadnay faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi anta adigu nebigo sayidunaa sayidka nagi baata faqala nabigu wuxu uri sal lay slam asayidu yani sayidka buuxaayi ee aan kala dhimanaynayn dhamaystirani allahu alla weeye tabaaraka watacala ashaasaa laga faaidaysanaya oo kamaal faaidnaysa iyo cumuum qulnaa markaasaana waxaan ii waafdalunaa wa anta adigu afdalunaa ka noogu fadli badan baata wa acdamunaa nooguna weyn qawlan xagga sharafka iyo weynanka ka noogu weyn baata faqaala nabigu wuxu ui sal lay slam quluu dhaha biqawlikum hadalkiina iskaga hadla aw amase bacda qawlikum hadalkiina qaarkii wala waa shaki waay shaki raawiga way maca hadalku nabigu yii buu ka shakiyey walaa yastajiiranakum yuusan idin jiidanin ashayaanu shayaan yuusan idin jiidanin leanna shayaan waxa way sidiisaba markuu doonayo inuu dembiga kugu rido shay jaa-is oo iska banaan buu marka hore kuugu soo gaban shaygii iska banaanaa markuu kusoo geliyo haddana shay laga yaro fiican yahay yuu ku riixi shaygaa laga yaro fiican yahay laakiin iska banaan markuu haddana uu ku geeyo tilaabada saddexaad ee uu kuu qaadayo waxa weeye dembi yar dembi yar buu haddana xaggiisa ku riixi dembigiina markuu ku geliyo kuweyn baa ku xiga kaaweyn maxaa ku xiga shirki baa ku xiga ilaa gaalnimo uu ku gaarsiiyo inyar in yar tilaabo tilaabuu kuu kaxaynaya macana laa yastajiiranakum shayaan marka saas wey rawahu abu daawuud baa wariye xadiidka bisanadin buu ku jayidin oo wanaagsan wa anasin anas waxaa laga warinaya radia allahu canhu ana naasan dad ayaa qaalu waxay dhahen ya rasuul allah rasuulka ilaahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yaa khayrana kii noogu khayr badnaayo wabna khayrina ka noogu khayr badan wiilkiisa ahayo wa sayidana sayidkanagiiyow wabna sayidina sayidkanaga wiilkiisa ahayo faqaala nabigu wuxu uri sal ly slam yaa ayuha nnaasu dadow quuluu waxaad tidhahdaan biqawlikum hadalkiina iska dhaxway macana walaa yastahwiyanakum shaydaanu shaydaano yuusan idin duufsanin ana anugu muxamadun baan ahay cabdullaahi addoonkii ilaahay baan ahay warasuuluhu iyo rasuulkiisa maa uxibu ma jecli buu nabigu ui sal lay slam an tarfacuunii inaad kor ii qaadaan fawqa manzilatii booskaygii meel ka sarraysa inaad i gaadhisaan allatii booskaasoo anzalanii allahu ilaahay u idejiyey caza wajalla meeshii ilaahay idhigay meel ka sarraysa inaad igeysaan raalli kama ihi buu nabig uri sal lay slam mana jecli sidaa daraaddeed iga daaya macnaha waxay ku yidhahdeen rasuulkii ilaahayow kii noogu khayr badnaayow ka noogu khayr badan wiilkiisiiyow aradaas idhi jira markay ruuxa ammaanayaan siday keliya ammaanta mayna ku gaabsan jirin awowyadii iyo aabayaashii bay la ammaani jireen marka kii noogu khayr badnaa aabihiina dad ugu khayr badnaa oo aabihii gaal buuba ahay see dad ugu khayr baday sayidka negiyow sayidkana wiilkiisa ahaayo macnaha isaguna waa sayid aaminiina sayid buu ah amaana sayid buu ah saasuu ku yidhahda markaasaa nebigu wuxu uri sal lay sl dadaw doon hadalkiina ku hadla shaydaanse yuusan idin duubsaninoo yuusan idin luminin oo hadalka aad tidhaahdeen iyo ammaantaas yuusan inaad xadgudub ku samaysaan yuusan macnaha idinku kallifin anugu waxaan ahay maxamed baan ahay magacaygu waa kaa addoon ilaahay baan ahay rasuulkiisina waan ahay haddaad tilmaantayda doonaysaan waxaan ahay addoon ilaahay ma dhaafsiisay rasuul ilaahay baan ahay oo ilaahay baa isoo dirsaday magacaygana maxamed baa la yidhahda intaa igu daaya bu nabigu leh salawatullah waslamu caleyh sooma intaa soo marin laa tatrunii kamaa atrat inasaara ciisa bna maryam ha igu xadgudbina say kiristanku ugu xadgudbeen nabiyllaahi ciisa calayhi salaam faquluu cabdullaahi warasuuluh inamaa ana cabdullahi warasuuluh faqulu cabdullaahi warasuul anigu addoon ilaahay iyo rasuulkiisaan ahaye ammaanta markaad ammaanaysaan addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa idha intaa ha dhaafinin macnaaa intaas ma jecli buu nabi uri sal lay slam meel ilaahay ii dhigay iyo booskii ilaahay raalliga iiga noqday inaad iga sarraysisaan ha iga saramarinna bu nabi uri salawatullah waslamu aleyh saas way maana marka waa addoon ilaahay waxaa u dheer rasuulnimo oo ilaahay baa soo dirsay subxana wa tacala ilaahay baa jeclaaday addoommada ilaahayna waa ugu khayr badan yahay waana ugu fadli badan yahay sayidkoodiina waa yahay siduu isaguba isku sheegay nabigu sal alay waslam laakiin saxaabada wuxuu u diidayaa hadalkaas khatar kale inay ka timaado laga yaabo ammaantaa nebiga ay ammaanayaan salawatullahi wasalaamu calayh inay ka timaado intay la taraaraxdo oo ay la gudubto shirkiyaad inay galaan buu kacabsa oy magaciisa iyo isaga ammaanaya nebiga weyneeya iyo nebiga ixtiraama iyo xaqiisa siiya iyo in iyagoo caqiidadaa ka duulaya iyo mabda'aas ay nebiga ku xadgudbaan buu nabigu ka cabsan salawatulli waslamu caleyh saas daraaddeed buu hadalkaa u diidan yahay waa sida maanta wa taallo sida taalle way macana waxaa nabiga lagu samaynaya salawatullhi wasalaamu caleyh iyo waxyaalaha la weydiisanayo wixii ilaahay u gooni ahaa subxaana watacala nebiyo roobna sii nebiyo ilaahay maxaa wax weya maaragtay yani waxa weyaan ilma isii wax alla wixii ilaahay la weydiisan jiro o dhan nebiyo erganku weydiisanayo io shafaaca yani wax alla wixii ilahay la weydiisan jiray baa nabiga la weydiisanaya salawatulli waslamu caleyh bal waxaa la weydiisanayaa mushkilo walba oo timaan mid caam iyo mid khaasaba dadkii waxaad arkaysaa rasuulka ay la aadayaan salawatullahi waslamu caleyh saas wey marka manziladii uu yidhi ii daayo halka hay dhaafinina yaa la dhaafiyey isaguna waa diidan yahay raalli kama igu leeyahy mana jecli nabigu salawatullahi waslamu caleyh inaguna waxaan leenahay waad jecesha waa ku sandulaynayna qasab waaye nabigaa jecel salawatullahi waslamu caleyh waa inaad macnaha waxa weyaan aan samayno waa inaan nabiga ku raaligelino waa inaan nabiga ku jeclaano war nabigu ma jecla salawatullah waslamu caleyh inuu kugu naca mooyaane kugu jeclaan maayo inuu kugu naca mooye haba yaraatee nebi maxamed kugu jeclaan maayo ilahayna subxaana watacala inuu kugu naca mooye kugu jeclaan maayo sharcigu wuxuu xadeeyey in la dhaafo maaha wuxuu sharcigu xadeeyey in la dhaafo ma ah oo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo waxay ila tahay iyo keliya intaad sharci ka dhigatiyo mabda inaad sidaa ku duusho oo sidaa ku tilaabo qaato ma aha maana wax badan oo adiga wanaag kugu muuqdo ayaa xumaan isu bedeliyo xumaan ah marka sharciga loo laabto sharciga loo fiiriyo macana ana naasan dad baa qaalu waxay dhahe ya rasuul allah rasuulka ilaahay yaa khayranaa kii noogu khayr badnaayo wabna khayrina ka noogu khayr badan wiilkiisa ahayo wa sayidanaa sayidkanagi wabna sayidinaa sayidkanaga wiilkiisiiyo rasuul ilaahay wey dadna waa ugu khayr badan yahy sayidkii ummadana waay iyo carruurta aadam oo dhan intaba waay laakiin hadalkan maxaa ka dambayn doona ammaantan saad u wadaan bay meel xunida ka dhici doontaa wy maana fa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam yaa ayuha annaasu dadow quuluu dhaha biqawlikum hadalkiina dhaha walaa yastahwiyanakum yuusan idin duufsanin ashaydaanu shaydaan yuusan idin duufsanin shaydaan intuu meeshaa idinku soo gabado oo ammaantaydaa idinka soo galo yuusan xumaan xaggeeda idin jidanino idin duufsanin iyo shirkiyaad ana anugu muxamadun muxamed baana cabdullaahi adoonka ilaahay iyo rasuulu rasuulkiisii baana adoon ilaahay iyo rasuulkiisii baana maxaa ka qiimo badan ilaahay subxaana watacaala nabigiisa markuu ammaanta ugu sarraysiiyo gaadhsiiyey wuxuu ku tilmaamay addoonkiisa subxaana aladii asraa bicabdihi layla maqaamaadka ugu sarreeya ee ammaanta addoonnimuu ku tilmaamay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi israagu waa meelihii ugu qiimo badnay haddana addoon buu ku tilmaamay sidoo kaleeto waxyiga degitaankiisana addoon buu ku tilmaamay markii laga hadlay addoonnimadu marka meesha ugu sarraysa la gaadho wy maana ruuxba ruuxuu ilaahay uga addoonsan yahay uga daaca badan yahay ayuu ilaahay uga dhow yahay addoommadana inteeda kaleeta kaga qiimo badan yahay wy maana ayib maa uxibu ma jecli buu nabi uri sal lay slam an tarfacuuni in aad kor inaad kor ii qaadaan ood i kor yeeshaan fawqa manzilatii booskayga meel ka sarraysa allatii booskaasoo anzalanii allahu ilaahay igu dejiye caza wajalla meeshuu ilaahay idhigay meel ka sarraysa inaad kor igu qaadaan ma jecli buu nabi uri salawatullahi waslamu caleyh oo maxay tahay waa addoon ilaah iyo rasuulkiisa meeshaasuu ilahay dhigay subxana tacala haddana sifaadka kamaalka ee makhluuqa laa'iqa u qalma haddana laga wada helay nabiga salawatullahi waslamu aleyh oo uu lahaa laakiin ammaantaa iyo sheegsheegaa iyo waxaas dhib kaleeta inay keensadaan baa laga yaabaa oo min baabi sadi dara ayuu nabiga udiidan yahay sal lay slam ka hortag uu ummadda shirki inay ku dhacdo uu ka hortegayo macnaha rawaha waxaa wariyay xadiidka annasa-iy baa wariyay bisanadin jayidin sanad wanaagsan ayuu ku wariyey ayib fiihi masaail baabkan masaa-il baa ku jirta alula masalada koowaad waxa weeye taxdiiru nnaasi dadkii oo looga digo min alghuluwi xadgudubka looga digo waynu soo marnay baab lghuluwi xadgudubka shaygu xad xaddu leeyahay oo la gudbiyo oo la tilaabiyo oo dadka looga digo ayib oo hadda maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi xad buu leeyahay allana subxaanahu watacaala xuquuq iyo khasaais buu leeyahay xaddii uu nebigu lahaa sal ly slam oo la tilaabiyo oo la gudbiyo oo laga kor kor looga qaado waxaa la gelinaya marka ilahi subxana watacaala khasaa'istiisi iyo xuquuqdiisii baa la siin waa sida hadda taallo wey macana xuquuqda ilahay uu lahaa xad buu leeyahay xuquuqna waa leeyahy nabigu sal lay slam xuquuqdiisa iyo xaddiisa ayaan la gudbinin ilaahayna xuquuq buu leeyahay khasaais buu leeyahay tiis ayaan cidna laga siin muminiinta caadiga ah iyo dadka culimada ah iyo madaxda iyo awliyaduna xuquuq bay leeyihin xuquuqdooda ay leeyihiin ha la siiyo yaa la isku wixii marka yaa la isku darin haddiise laakiin tii ilaahay subxaana watacaala isa lasoo qaado makhluuqaadka iyo addoommada qaar ka mida la siiyo haddana la yidhahdo waa lagu maamuusahayaa waa lagu qadarinaya ka waran baryada ilahay baa iskale subxana watacaala haddaad rasuul weydiisato ama aad weli weydiisatahay xaqi ilaahay lahaabaad makhluuqiisa siisa ma waxaa haboon marka xaq ilaahay subxaana watacaala oo cid kale la siinaya in loo doodo oo war ka daaya la yidhahdo mise kii xaqa la siiyey in haddana lagu garab istaago oo markii war ka daaya layidhahdo la yidhahdo maye yani waxa weeyaan awliyadan la ogolayn rasuulkiibaa la yaso meel lagaga dhacay kana la sameeyey waa khalad waay xuquuq aynan lahayn baad siiseen rabbi baa iskale xuquuqda subxana watacaala ciddii iskale ha loo daayo cid walbana meeshiisa hala dhigo wey macanaa saasuu ilahay wax u qeybiyey subxana wa tacaala masalada labaadi waxa weye maa yanbagii waxa haboon an yaquula inuu yidhaahdo man qiila ciddii lagu yidhi lahu isaga anta sayiduna sayidka nagii baa tahay haddii lagu yidhaah maxaa kugu haboon inaad ku jawaabto asayid allah saa inaad tiradaa fiican ilahay baa sayidnimada buuxda iskale wi macana asaalisatu masalada saddexaad waxa weye qawluhu odhaahdiisa nabigu yuri sal lay slam laa yastajiiranakum shaydaanu shaydaan yuusan idin jiidanin oo xumaan xaggeed yuusan idin jiidin wey maca anahum ayadoo weliba aynan lam yaquuluu aynan dhihin ila alxaqa xaq mooye waxay ku hadleen waa xaq oo wax xumaana kumayna hadleen oo nebigu waa sayid salawatullahi waslamu calayh wa khayru nnaas oo waa afdalu nnaas oo waa acdamu nnaas intay sheegeenba waa xaq haddana maca daalika nebigu wuxuu leeya shaytaan yuusan idin jiidan xagay ka imaanaysaa shaydaan jiidashadu shaydaan jiidashadu waxa weye shaydaanku wax xaq oo banaan oo jaa-is ah yaa laga yaabaa inuu kugu soo gabado sabab intuu kaaga dhigto inuu kugu leexsado man saas man marka meesha shaydaan yuusan idiin kusoo gabanin yuusan gabaad idinka dhiganin wy mana ammaantan iyo sheegsheeggan faraha badan alraabicatu masalada afraad waxa wey qawluhu nabiga odhahdiisa uu yihi maa uxibu ma jecli an tarfacuunii inaad kor ii qaadaan fawqa manzilatii mansiladayda meel ka sarraysa inaad kor iigu qaadaan ma jecli uu yihi wy mana hadduusan nebi maxamed jeclayn salawatulli waslamu aleyh inaguna ma jeclin inaguna ma jeclin ficlan ilahayna ma jecla subxana watacala allana ma jecla nebigiisuna ma jecla makhluuqaadkiisi iyo addoommadiisi wanaagsan ee culimaduna ma jecla sidaa daraaddeed wuxuusa nebigu jeclayn yaa lagu sandulaynayn waxaanu ilaahay jeclayna yaa lala imaanin ee in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni haddaad ilaahay jeceshihiin oo rasuulkiisa jeceshihiin nebiga raaca salawatulli waslamu caleyh oo axaadiistiisa iyo qur-aanka intaad barataan ku dhaqma jacaylka daliilkiisa jacaylka saxda ah daliilkiisu waa kaa hada wabilahi tawfiiq sala allahuma waslama calaa nabiyina maxamedin walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatuh